ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamkaa abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaanah wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifatullaahi fi lard ama inii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qeybkaee qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha waxdo ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina acradna alamaanata cala alsamaawaati waalard wاljibaala faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha اlinsaanu inahu kana ظaluuma jahuula waxaa ilaahay subxaana wa tacaala inoo tilmaamaya in loo soo bandhigay ammaana shay uu qur-aanku ku tilmaamayo cirka iyo dhulka iyo buuralayda iyo waxoo dhan dabeetana ay diideen iyagoo naftooda ka dhowrayo ka cabsanaya inay qaadi kari waayaan faabayn ayaa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala dabeetana insaanku uu xambaaray amase uu aqbalay diidista lagu tilmaamay iyagu inay diideen lama mid aha tii ibliis oo kale ee faabaadii ilaahay ibliisuu ku tilmaamaya lama nooc aha waayo ibliis amar baa isaga la siiyey laakiin qoladan qadiyadooda waxay ahayd cardin inaa caradna lamaana baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waa loo soo carday waa loo soo bandhigay iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo deetana wuu diiday waa mid labaadee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahy faashfaqna minha iyagu istisqaaran bay u diideen iyagoo dhigaya oo u arkaya inaanay qaadi karaynin insaanku se wuu qaaday shaygaasi ammaanadae insaanku uu qaaday oo aan odhan karno waa waxyaabaha dhaxalsiiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahy ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen sawka ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya uma istawaa ila aلsamaaءi wahiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa طawcan aw karha qaalat aataynaa طaa'iciin iyagoo muطiiciin oo caabidiin lilahi subxaanah wa tacaala u ah sawka ilaahay subxaanah wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi الsamaawaati wman fi اlأrض wالshamsu wاlqamru wالnujuumu wاljibaalu wالshajaru wاddawaabu wakaiiru min الnaas kuwaasoo dhamme allay caabudayaan tusabixu lahu samaawaat الsabc wاlأrض wman fiihina wain min shayin ila yusabixu bixamdihi walakin la tafqahuuna tasbiixahum idan kownkao dhamme ilaahay buu caabudaya subxaanah wa tacaala waa maxay wuxuu kaga gedisan yahay hadda muxuu kaga gedisan ma inuu caaqil yahay sawka qur-aanku tilmaamaya maaha noolo kaleo dunida ku noolo oo caqli leh inay jiraan bal ee qisatu sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya maaha in shimbir uu ka soo warramayay melikatu saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay khayrkii inay iyo waxaasoo dhan yacnii inuu fahmayay maa xawlah iyo waman xawlah gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay waxoo dhan inuu wada garanayay bale sawka hudhudku tilmaamaya maaha yacnii miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayay kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayeen waxaasoo dhamme maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba may xayawaanada ijtimaaciga caalamka ay ku badan yihin waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxal siinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxda doorasho oo ilaahay subxaana wa tacaala uu doorasho geliyey waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan oo cidda ku guulaysata ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamno waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar ilibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo oo loogu itixaamayo imaa inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo inuu guuldarraysto oo uu naar abadiya galo laakiin bishard inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto ammaanadaasi aad takaaliiftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini aadamku waa hadduu ku guulaystana inuu janno galo hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo waxaynu leenahay waxa alle subxaanah wa tacaala markaa bini aadamka siiyey imkaaniya ficli اlkhayri washar ama inuu shar iyo khayrba samayn karo waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiicanee la ysugu nimceeyo ayay dunida iyo qaabdhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo dunida iyo qaabdhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo ilaahay subxaana wa tacaala waxaanu ku tilmaamaya alxayaati dunya bisamaawaatiha wa ardiha cilalka ka dambeeya inuu ka mid yahay in basharka lagu itixaamo waa ka alle qur-aanku leh subxaana wa tacaala whuwa اladii khalaqa الsamaawaati wاlأrda fi sittaةi أyaam wakana carshuhu calى اlma liyabluwakum liyabluwakum ayukum axsanu camala alibtilaa aw اlimtixaan in laysku itixaamo ayay samadan iyo cirkan iyo dhulkan iyo waxaan oo dhammi u dhisan yihin waxaan leenahay waxaa cilaaqada insaanka iyo zamanka ka dhaxeeya ee geeri iyo nolol iyo tatawurkan tirada badan le bini aadamku marayo waa dhammaantii waxaa loogu talagalay aladii khalaqa almowta walxayaata liyabluwakum ayukum axsanu camala waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala insaanka wuxuu ka dhigay mid fahmaya kownkan uu ku noolyahay oo samiican basiiran buu ka dhigay inaa khalaqna alinsaana min nudfatin amshaajan nabtaliihi baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala in la itixaamo daraaddeed bale waxaynu leenahay caalam lghayb iyo caalam shahaada baa ilaahay nolosha u qaybiyey wax la arki karo iyo wax qayb oo maqan wax sida looga dhigay in bini aadamka la itixaamo hadday wax waliba mushaahada wax walba indhaha dadku uu saari lahaa imtixaankuu iska yaraan kari lahaa walidalik baa maalan xadiidka bukhaari haddaynu u fiirsanno kitaabuljanaaiska uu ku soo arooriyay imaam albukhaari wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam qofka bini aadamkaa ah, marka xabaasha lagu rido ee dadku ay ka jeestaan inuu maqlo yacnii sanqadha kabahooda inuu dib u maqlo oo dabeetana laba malak ay u yimaadaan oo ay weydiiyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo diintiisa wuxuu ka odhanayay oo hadduu mu'min yahayna waa shahaato ilaah iyo rasuulkiisaba uu qiro haddii uu dee munaafaqa ah ama kuwaasi gaalada ahaan laana uu odhanayo waxba ma garanayo oo ay ku odhan doonaan waxna ha garanin dabeetana inay garaaci doonaan xadiidka maxalushaahidka aynuga soconnaa wuxuu yihi waxaa lagu garaaci doonaa buu xadiidku tilmaamayaa bimataariqin min xadiid dabeetana dhawaaqa ka baxa waxa maqli doona man yaliihi hayr thaqalayn ayaa maqli doona wax allaale iyo waxa u dhow oo aan ahayn jinka iyo insiga waxaan kale xaqaa'iqdaasi xabaasha ka dhacaysa waxay u maqlayaan iyagu imtixaan kuma jiraan laakiin bini aadamka waa laga qariyey si loogu itixaamo daraaddeed isagu kuma jiro isaga iyo jinku kuma jiraan kuwa maqlaya waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala nolosha wuxuu u qaybiyey wuxuu qofka bini aadamkii ogaan karo iyo waxaanu ogaan karin qiyaamaha dhicistiisii baa ka mida waa qofku goortu dhimanaya ama geeriyoonaya ka mid a waxyaabahaasoo dhan waa la qariyey waxa loo qariyey in qofka lagu itixaamo caalam shahaada qofka ilaahay wuxuu uga dhigay adawaat lcilmi buu siiyey samiican basiiran baa laga dhigay saaxibu fu'aad baa laga yeelay kuwaasoo dhan waxa loo siiyey bayn leenahay in la itixaamo noloshu qaabka ay u dhisantahay oo dhami bayn leenahay waa qaab ku salaysan alibtilaa nolosha fahamkeeda xaqiiqigaahi wuxuu yahay inuu qofku garto xayaatada adduunyo inuu u joogo in la itixaamayo inaad ku raaxaysanayso iyo inaad ku barwaaqaysato iyo maaha nolosha adduunyo waxaa loo joogaa ee loogu nool yahay inaad tahay qof imtixaan ku jira imtixaankaasi natiijadiisuna maalinta qiyaame inaad la kulmayso oo aad ka mid noqon doonto markaasi kuwa janno loo dareeriyo ama aad ka mid noqon doonto kuwa cadaab loo dareeriyo si imtixaanka bini aadamka loogu dhammaystiro ayaa ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka wuxuu ku abuuray jawaanib caatifiya jawaanib shahwaaniya waxaa lagu abuuray qofka bini aadamkii xoolo jacayl boqortooyo jacayl suldaannimo jacayl waxyaabahaasoo dhan waxaa bini aadamka lagu dhex nooleeyey nolol loo sakhiray oo loo fudaydiyey qofka bini aadamka waxa alle subxaana wa tacaala uu noloshiisa ka yeelay qof dareemi kara dhibta gaajada xanuunka murugada baqaha tiraanyada werwerka waxaasoo dhan inuu dareemo waxa kaloo nolosha laga yeelay waxaasoo dhan wax ku sababi kara inuu boqo tiiraanyoodo warwaro murugoodo waxaasoo dhan wixii sababi lahaana isaga waxaa laga dhigay inuu qaabil qaabiliya inuu leeya waxaasi inuu dareemo kownka dhammaantiina waxaa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo waxaa ilaahay subxaana wa tacala uu nafta bini aadamkaa ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahwaati min annisa والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا waxaa ilaahay tilmaamayaa nolosha gebigeeduba xataa caruurta la dhalaya wuxoo dhamina imtixaanya waaclamuu annama amwaalukum waawlaadukum fitna waxaa alle subxaana wa tacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyey oo dhami inaa jacalna maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamkaa ah iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamkaa ah. xayaatulinsaan baynu leenahay markaa haddaynu rabno fahmi lxayaati اdunya min awaliha ilaa aakhiriha waa imtixaan waa mashaqa laqad khalaqna اlinsaana fii kabad ya ayuha اlinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqiih laa budda min kabad walaa budda min kadx noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan waxaa jirta maala aan odhan karnaa alfalsafa alcaalamiya marka la ysku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan markay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabka u nooliyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan ah maxaa dunida sharku u jooga waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan johava witness iyo qolyaha la su-aalaha koowaad ahdiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyaan waxa weyaan ilaahay hadduu raxmaanuraxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaana u gaajoonayaana caynkan ugu dhacayso s ilaahay raxiim ahayn raxmaan ahayn caadil ahayn caynkan kaanama ay jecel yihiin inay kuu sawiraan sifaatkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ahay laakiin waxayn leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaalla oo sharxaya alxayaati اdunya ma jiro ila alkitaabu wasunna mooyaane waxaan leenahay dunidatan inay mashkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey waayo waxaa loogu tala galay in laysku itixaamo waxa alla tilmaamaya subxaanah wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigay sababtuna waxay tahay in la itixaamo wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard warafaca bacdakum fowqa bacdin darajaat liyabluwakum fi ma aataakum baa ilaahay leeyay uma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun waxay ayaadkaasina tusinayaan xataa mansilati alkhaliifa inay tahay in layna eego bal waxaynu qabanno in layna ixtixaamo waxaa bini aadamka loogu yeelay inuu qaab bulsho u noolaado inuu reer yeesho inuu xadaaraad yeesho inuu duwal yeesho adawaahir alijtimaaciya waxaa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan waxaa loogu yeelay in la itixaamo wakadalika fatannaa bacdakum bibacd liyaquuluu ahaulaai mana allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwa ku kala gedisan arsaaqda cilmiga caqliga xoogga caafimaadka quruxda deeqda wax kasta kuwa ku kala gedisan si loo itixaamo waxaan leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in la ysku itixaamo rusush wmaa arsalnaa qablaka min almursaliin ila inahum laya'kuluuna aطacaama wayamshuuna fi اlaswaaq wajacalna bacdakum libacdi fitnah atasbiruun baa ilahay leeyay subxaana wa tacaala waa ka aayadda kale ilahay le naxnu qasamna baynahum maciishatahum fi اlxayaati اddunya warafacna bacdahum fowqa bacdi darajaat liyatakhida bacduhum bacdan sukhriya mujtamaca waxaa loo kala tegsiiye loo kala tafaraaruqiyey in laysku itixaamo waxa badh hani looga dhigay ee badh foqoro looga dhigay ee badh loo curyaamiyee badh dhibtu u haysato in laysku itixaamo waxaynu leenahay bal eh ilaahay subxaana wa tacaala bini aadamka mid quru ka dhigi kari lahaa waxa midabada loogu kala yeelay ee qabaa'ilka looga kala dhigay ee shucuubta looga kala dhigay inay imtixaankan galaan walow shaaa allahu lajacalakum ummatan waaxida walaakin liyabluwakum baa ilaha yidhi walaakin liyabluwakum fima aataakum alla wuu awoodi karayay subxaana wa tacaala inuu umma waaxida idinka dhigo fii kulli lashyaa laakiin laydinkama dhigina waxaa laydinka dhigay mujtamacaad mukhtalaf kala oo kala gedisan oo kala fog sababtuna waxay tahay in laysku itixaamo haddaan weedhan soo koobo waxaan leenahay fahmi alxayaa waa eray iska kooban baynu ku sharxi karnaa nolosha tan dhammaanteed macno kaloo ay samaynaysaa ma jirto allahuma ila alihtibaaru walimtixaan inay tahay mooyaane waa tajriba ibtilaa'iya waxaa qur-aanku uu tilmaamaya walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walhamaraat wabashir اsaabiriin ilaahay baa wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxaan idinku itixaamayaa gaajo baqe xolayari nafyari waxaasoo dhiba waa walanabluwannakum baa la yidhi ilaahay baa wuxuu leeyahy latublawunna fii amwaalikum waanfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wamin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur qofka bini aadamka ilahay wuxuu ugu talagalay in lagu itixaamo bilaalaam hadday gaajotay hadday faqritay hadday mowtay hadday masaa'ibtay iyo hadday tay dhibaatooyinka badan ee daalimiintu samaynayaan daalimiinta waxaa lagu itixaamay bisulta waalquwa waxa kan inay iyana bal siday u isticmaalaan ama noocay u galaan in la eego waxaan leenahay marka iimaanku waa wejiga xaqiiqiga ah ee la rabo in looga jawaabo imtixaankaasi oo ah hadduu dhib iyo mashkilad yahayna in lana sabro sidii looga bixi lahaana ilaahay loo tala saarto loo camal galo hadduu waxaa lagu itixaamay nimco iyo sulaan iyo jaah iyo qurux iyo wax la noocayeyna waa nooc min alimtixaanaat in ilaahay looga mahad celiyo subxaana wa tacaala oo loo mahad noqo tajribadu hadday binicmatay imtixaanku hadduu binicmayey iyo hadduu biniqmayey waa sawa waa imtixaanun daad sulaan iyo xoolo badan iyo nimco iyo waxaan haysataan waa nooc min alimtixaan haddii faqri iyo gaajo iyo ibtila iyo mushkiladiyo kani jiro waa nooc min alimtixaan wejiga keliya ee uu qofku imtixaankaasi kaga gudbaana gudbaano hadday mashkilo tahayna inuu iyo waxaan ula yimaado hadday nimcada iyo barwaaqada iyo badhaadha iyo kan tahayna inuu shukri la yimaado waxaan leenahay marka qofka saabirka ah cala alibtilaa'aati almu'lima ama shaakirka ku ah cala alibtilaa'aati almumatica qofka shukri naqaya iyo qofka sabraya labaduba ibtilaaga kani wuu ku sii bataa markay nimcada ama baladas ay ula yimaadaan wejigii xaqiiqigee la rabay inay uga jawaabaan sida daraaddeed waxaan odhan karnaa ibtilaa'aadku dadku way ka warwaraan waayo noloshaanay u fahmin dadka badh waxaa warwar badani uu ka haystaa qof baa laga yaabaa in mashkilada qabsato ama waxyaaba badan markaasa waxaa laga yaabaa inta badan faham qaldan inay dadku ku sharxaan laakiin waxaan leenahay waxaa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaati alkamaali albashari oo aanu si kale ku gaadhi karin ila alibtilaa' mooyaane walidaalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacad sacd ibnu abi waqaas wiilkiisu oo aabbihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaraya uu leeyahy waa xasanun saxiix albaanina saxiixadiisa uu ku tasxiixinayo wuxuu nebigu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mashkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mashkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahy uma almhal faalamhal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama alaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya fayubtala alrajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay leegtay garaafka iimaankiisu markuu koru kacaba ibtilaa'aadkuna inay kusii bataan markuu hoosu dhacana in ilaahay ka yareeyo fa in kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtada balaa'uh in kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diini buu nebigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu laagtay nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu اlbalaa'u biاlcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanka iyo beled iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaaga iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan badantahy welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifa ah laga qaadaa kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way ka sii adkaadaan markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo itixaamo wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelaya way sii bataan fakadalika almu'min kulama irtaqa fii darajaati aliimaan sulami iliimaanka markuu koru koroba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay usii badato darajaadka uu gaadhayo walidaalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmadi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamaya sheikhulalbanina uu ku raacsan yahy wuxuu nebigu ku tilmaamayaa famaa yabraxu lbalaa'u bilcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khaia inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ashad الnaasi balana alanbiyaa ثuma الصaalixuun in kana axaduhm layubtalى bاlfaqr xatى ma yajid axaduhm ila اlcabaءaة alati yaxwiiha wain kana axaduhm layafraxu bاlbalaa kama yafrax axadukum bالrakhaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaaةu wasalaam in dadka dadka ugu imtixaanka badan le ambiyada yihin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu imtixaamaa ilaa iyo aanu waxba ka haysanayn in cabaa'ada yare uu huwanye mooyaane wax kaloo haysta aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sidaad xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu faraxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaaadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid ah inuu nebigu ku tilmaamayna cidam uljaza maca cidami اlbalaa abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda wain allaha idaa axaba qowma ibtalaahum weliba nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam qoom hadduu ne alle jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa faman radiya falahu ridaa waman sakhad falahu sakt cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy cidda cadhootaana cadho alle buu leeyahy walciyaadu biاllah waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto mas'alada tani waa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka termedi warinaya ee uu xasaninaya wuxuu leeyahy ida araada allahu bicabdihi اlkhayr cajala lahu اlcuquuba fi اddunya haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariyaa dhibtiisa adduunku ku qaataa dii khayr alle uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogu dhibtiisaoo dhan qaataa wa waida araada lahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama ka alla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariya waa loo kaydiyaa si mar qura loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahy wuu gaadho waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gadisan bay leeyihin kow ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lirifca watahiir in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yeelo waxaa kaloo ibtilaagu dadka muuminiinta ugu dhaca litamxiis in iyaga sufuuftooda la kala sooco kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado ma kaana allahu liyadara almuuminiina calaa ma antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min aayib aayaadkaasi ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa dadka muminiintaa ah sidan ay yihiin inaan lagaga tegaynin ee la kala saari doono alkhabiiu waayib laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wamaa kaana allahu liyulicakum cala alhayb haybkana laydinma ogeysiinayo waana laydinkala saaraya maxaa lagu kala saaraya waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud yacnii ibtilaa'aadka iyo mushkilaadkaa ku kala baxaysaa markay mashkiladdu ummaddu ay gasho ayaa la ogaanayaa keeda munaafaqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrkuun waday mushkiladaa dadka lagu kala ogaada ama haddii layska wada nimcaysan nimcaysanya la wada socdo dadku ma kala garto lama kala garto idan haddii la rabo mujtamaca in tamxiis lagu sameeyo in la kala soco waa laabudda min ibtilaa'aat yani ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo ma fii suduurikum yumaxisa maa fii quluubikum waxyaabaa laabtiinna ku jira iyo quluubtiinnu si ay u caddaadaan walayumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin axasiba annaasu an yutraku an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun aayaadkaasoo dhamme waxay sheegayaan koow waxaynu leenahay lilrifca aaniyan waxaynu leenahay litathiir aalian waxaynu leenahay ibtilaaga qofka mu'minkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim si loo kala saaro sufuuftooda tahiiru dunuub weyti waa xaqaa'iq ku sugan boos saro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaallay muxuu tilmaamaya ibnu cabbaas ayaa arday ardadiisii ka mid ah cataa ibnu abirabaxba wuxuu ku lahaa ma ku tusiyaa imra'a min ahli ljanna haa buu yidhi waa gabadha madooba halkaa joogta buu ku yidhi gabadh suuxdimo qabta oo madoobo meel fadhida waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado haddaad rabtana waad iskaga sabri dabeetana jannaad leedahay waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waan ku sabrayaa jannadaan rabaa laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaaye ilaahay waxaad ii weydiisaa la cawradayda ee asturaadaba haddaba dadkuunina cawradeeda dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u bariyey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan ibnu cabaas markuu arko wuxuu dadka odhan jiray ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mida ah. waa gabadhaa suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya idan qofku boosaroo jannaa buu gaadhsiinaya dunuubtu ka maydhaya siday dadku u kala khayr badan yihin buu ugu kala bataa dhibtu waa kii xadiidkii saxeixayn ku yaallay tilmaamayay ibnu cabbaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u soo galay isagoo aada u xumadoonayo aad u xanuunsanaya markaasaan idhi ibnu mascuud markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow xoog baad u xumadoonaysa innaka tuucaku wackan shadiida xoog baad u bugtaa nebigu wuxuu ku yidhi ajal haa waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan markaasaa waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisa waxa weeyaan adigu laba naga mida ah ajarkooda leedahay yacnii maadaama adiga xumadaadu dhabal ay tahay ajarkaaguna waa dhabal buu noqonayaa nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik ma min muslimin yusiibuhu ada shawka fama fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aatih waxuطat canhu dunuubh kama taxuطu shajaratu waraqaha waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyay qofka mu'minka ah qofka gaalka ah isaga ibtilaaga ku dhaca muxuu yahay haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda ah inay waajahaan gaal iyo muslimba ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas baa ilaha yidhi xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka alayaam nudaawiluhaa bayna annaas gaal iyo muslimba waa la soo marayaa kullan numidu yani ilahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min caaa'i rabbiki wax laga siinayo laakiin labada qolo laba macno kala gadisan buu ku yihi binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay baynu leenahay waa rifca waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo tarbiya fiicanoo iimaanayoo la siinayo iyo ajarkoo loo kordhinayo markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu u yahi waxaan leenahay wuxuu yahy cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran intaba wuu yahy iyagana ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyay walaqad arsalnaa ilaa umami min qablik faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa lacallahum yatadarracuun umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rasul loo soo diray ummadaha hore ilaahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wa daraa inay dhibaata qabsatay waa ummado gaaleed baa dhibaata ku dhacday waayo ilaahay ciladuu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadaracuun idan waxaan leenahay waa lilcilaaj bal nimcadu markay ka badatay ina inay fakaraan oo ilaahay usoo soo noqdaan subxaana wa tacaala ilahay wuxuu leeyahy falowlaa id jaahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum alle wuxuu leeyi subxaana wa tacaala wamaa arsalna fii qaryatin min nabiyin ila akhadna ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun hadday tadarucaa samayn waayaan hadday isu dhuldhigi waayaan qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaana wa tacaala la geliyaa ibtilaa kale oo binicma nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo bal siduu ka yeelo lacallahum yashkuruuna yarjicuun ilahi wuxuu leeyay uma badalna makana sayi'ati اlxasana xataa cafaw waqaaluu qad masa aabaءana اdaraaء wاsaraa faأkhadnaahum baktatan whm laa yashcuruun makaana sayi'a alxasana baa loogu bedelaa laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatulisti'saal bay gaadhaan markaa isti'saal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo ilahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay markay alle ilaabeen subxaanah wa tacaala ee ba'saagii iyo daraagii ay ku soo noqon waayeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahy fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay albaab walba waanu u furay baa ilahay yidhi subxaanah wa tacaala laakiin hadday kaana aqbali waayaan oo ay kibir ka sii qaadaan xataa idaa farixuu bimaa uutuu akhadnaahum bakhtatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada dhibta iyo dheefta aragtida qur'aanka waa isku macne labadubana waa imtixaan labadubana waa imtixaan la eegaya mowqifka aada istaagaysaa wuxuu noqonaya qofka bini aadamka ina noloshiisu markaasi waxay ka kooban koobantahay mawaaqiftuu istaagay markuu badhaadhaysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan waxaynu leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno dhammaanteed waxay ku salaysantahay alibtilaa alxayaati dunya